alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w sallama tasliima kasiira baabka toddobaad baabu lyaqiini waltawakul kanna waxa weeye waa baabka ku saabsan yaqiinta iyo tala saaradka laba marka waxa weeye maqaam oo maqaamaadkii iimaanka ah ayuu israaciyey midna waa yaqiinta midna waa tawakulka yaqiintu waxa weeye wax kastaoo laynagu waajibiyey inaanu rumayno si hubaaloo yaqiin ah oo shaki ka maran oo aan taradud ku jirin waa in markaa loo rumeeyaa si hubaal ah loo ictiqaadiyaa loo yaqiinsadaa waatuu cabdullahi bn mascuud yidhi alyaqiinu aliimaanu kulluh yaqiintu waa iimaanka dhammaantii yacni wuxuu tilmaamaya uga jeedaa waxyaalaha ugu muhiimsan weeye marka shaki iyo taradud waa inuu ka madhnaadaa tawakulna waa inu la yimaada allah keligii tala saarta allah keligii waa inuu tala saarta qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaaluu haada maa wacadana allahu wa rasuuluhu wasadaqa allah warasuuluh walamaa ra'a almu'minuuna markay arkeen mu'miniintii alaxzaaba gaashaanbuurihii gaalaad markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haada kani maa wacadana allahu wa rasuuluhu waa ka allah iyo rasuulkiisu noo ballanqaaday weeye wasadaqa allahu warasuuluh wa sadaqa allaahu run buu sheegay allah wa rasuuluhu rasuulkiisuna sala allahu alayh wasalam run buu sheegay wamaa zaadahum uma kordhin wacdigu ama wamaa zaadahum yacni uma kordhin yacni sidqigu ilaa iimaanan iimaan mooyaane labada weji baa loo fasiray ilaa iimaanan iimaan mooyaane wa tasliiman iyo hoggaansi ay ilaahay qadaagiisa u hoggaansamayaan mooyaane wax kale uma kordhin yacni waxay ku saabsanayd ghaswat alaxzaab bay ku saabsanayd yacni niman badan oo waxa weeye gaalo ah oo tiro badan baa isa soo gaashaan gaashaanburaystay qoladii yuhuudda ahayd ee magaalada madiina duleedkeeda degganaydna iyaguna waxa weeye waa markaa waa raaceen marka waxay noqotay jamac fara badan inay yihiin oo tiro badan marka mu'miniintii markay arkeen waxay yidhahdeen haadaa maa wacadana allahu wa rasuuluh kani waa ku allah noo ballanqaaday iyo rasuulkiisu noo ballanqaadeen am xasibtum an tadkhulu ljannata walama yaatikum mahalu aladiina khalow min qablikum masathum alba'saa'u waaldaraa'u wazulziluu wazulziluu xata yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasru allah alaa ina nasra allahi qariib ballanqaadka marka aayadda iyo aayadaha la midka abaa looga jeeda yacnii in ibtilaa dhacayo oo imtixaan dhacayo oo waxa weeye markaa yacni markaa ay imanayso gilgilaad mu'miniinta la ruxayo oo iimaankooda la eegaayo taasi inay imanayso ayaa looga jeedaa ballanqaadku waa saas weeye axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun marka waxa weeye yayna saa u malaynin baa loo jeedaa waa la imtixaanayaa yacni markaa imtixaan baa imanaya marka imtixaankii bay ka mid ahay tani haada maa wacadana allah warasuuluhu bay odhanayaan wa sadaqa allah warasuuluh allah iyo rasuulkiisuna run bay sheegeen inay waxa weeye dee gaashaanburahan gaalaad imanayaan oo xaalad shidiya ay soo kordhi doonto yaa allah iyo rasuulkiisu waa waxay noo ballanqaadeen allah iyo rasuulkiisuna run bay sheegeen run ayay sheegeen wamaa zaadahum ilaa iimaanan wa tasliima umana kordhin yacni ballanqaadkaas ama yacni runsheegga allah iyo rasuulkiisu u run sheegeen ama yacnii aragga ay axzaabta arkeen weji saddexaad culammada qaarkood waxay ahaan ru'yada oo bimacna nadar ah ya baa loo celinaya awjuhda adigu calaa kulli xaal macnuhu waa isu tegayen macnuhu waa isu tegayen imaatinka axsaabta ay imanayaan lafteedu macnahaan waa iskaga dhowda oo in la arkaa ma dhici karto haddayna daiman iman wamaa zaadahum ilaa iimaanan wa tasliima tacaala allah wuxuu yidhi aladiina qaala lahm annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum alladiina mu'miniintaa lasoo sifaynaya aladiina kuwii weeye qaala lahum annaas dadku ay ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum dadku waa isu soo kiin urursadeen fakhshawhum ka baqa waxaa loo jeedaa cid dadka ka midaa sidaa ku tidhi yaa jamac fara badan oo dadka ka midana waa isu soo kiin urursadeen marka waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdiga siiqadu waa caam laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa khusuus cid eh, dadka ka mida cidgaara oo dadka ka mida u dhacaya fakhshawhum ka baqa fazaadahum iimaanan fazaadahum waa u kordhiyey ay huwa qowlkaasi odhaahdaasi wuxuu u kordhiyey iimaanan iimaan buu u kordhiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbuna allah kaafigayagu waa allah oo allah baana kaafinaya wa nicma alwakiil ku la tala saabto ayuu u wanaagsanaaday allah saasay yidhahdeen fanqalabuu waa gadoomeen binicmatin nicmo xaalay ku dheehan yihiin bay gaddoomeen oo laabteen nicmadaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay wa fadlin iyo gallad xaalay ku dheehan yihiin nicmaday ku cadfan tahay bay markaa laabteen oo gaddoomeen lam yamsashum suu waxay laabteen lam yamsashum xaalaanu taabannin suu'un xumaata aynay taaban haba yaraatee yacnii in yar oo xumaatiin marka ma taaban ya waa nakira fii siyaaqi nafyi xumaata ma taaban haba yaraataba waattabacuu waxay raaceen ridwaana allaah allah raallihaanshihiisay raaceen bimacnaa wuxuu allah ka raalli noqonaayo ayay raaceenoo la yimaadeen eh, rudwaana iyo ridwaana waa markiisa waxaa labaduba waa fasiix qur'aankana waa la akhriyey wallaahu allah duu fadlin waa mid gallad u saaxiiba galladaasoo cadiimin weyni badan eh, aayadda hore iyo aayaddanba wuxuu u keenay wamaa zaadahum ila iimaanan watasliima marka tasliimkii waxaa ku jira tawakul allah la tala saaranayo iimaankiina waa usii kordhayaa iimaankiina waa u kordhayaa oo dee iimaankaa kordhayaana dee yaqiintii waa ku jirtaa waayo yaqiintu waa ziyaada waa ziyaada maaha saxdu siday yani markaa yidhaahdaan qaarkood yacni yaqiintu inay martabo keliya too kale ay u fahmayaan ama hadalkooda ay u tilmaamayaan yaqiintu inay martabo keliya tahay intaa hadday ka yaraatana shaki noqonayso yacni kaannahu marka aynay kordhayn saxdu waxay tahay tasdiiqa iyo yaqiinta iyo waa kordhayaan aa siyaadayaan dadku isku yaqiin maaha yaqiintu waa kale xoog badan tahay waa kale miisaan badan tahay kada aayadda labaadna fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil iimaan buu u kordhiyey odhahdii sidaa lagu yidhi waxaana yidhaahdeen kaafigaygu waa allah kulla tala saartana allah baa u wanaagsan marka tawakulkiiyo yaqiintiiba waa la imanayaan lagu ammaanay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuut watawakal tala saaro cala alxayi kii noolaa tala saaro alladii kaasoo laa yamuutu aan dhimanayn yacnii ilaahay noolaaya aan dhimanaynin oo allaah ah tala saaro kii nolosha dhammayska tiran noolaa waa allah yacnii khalqi waa dhimanayaan laakiin allah ma dhimanayo nolosha ilaahayna lama mid aha nolosha makhluuqaadka waa ka duwantay laysa ka milihi shay wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wa cala allaahi falyatawakkali almu'minuun allahoo qura ha tala saartaan muuminiintu cid kale yayna tala saaran taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra wixii xaqiisu yahay in la dibdhigo haddii lasoo hormariyo koobis bay faa'iidaynaysaa wa cala allaahi laa calaa hayrihi baa macnuhu dhacaya allahoo keliya eh, muuminiintu ha tala saartaan cid kale yayna tala saaran wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi faidaa cazamta markaad go'aansato fatawakkal cala allah allah tala saaro yacni go'aan markaad gaadho allah tala saaro go'aankaaga ku soco yacnii go'aankii ha ka walwalaacin laakiin marka hore iska hubso go'aanka oo dee waxa weeye in markaa shawris la sameeyo washaawirhum fi lamri arrinka marka waxaan kala tasho oo kala showr yacni muuminiinta yacni kala tasho marka inuu waxa weeyaan istikhaaro la sameeyo haddii umuuruhu marka waxaan umuuro istikhaare laga samayn karo tahay tashaawurna la sameeyo oo yacni tashina la sameeyo marlabaadka marka go'aanka la gaaro dib in looga laabto ma aha markaa shaygu mar haddaanu dembi ahayn waa in lagu socdaa fa idaa cazamta fatawakkal cala allah haddii laakiin shaygu caddaado dee marka dambe uu ku caddaado inuu dembi yahay dee waad ka joogaysa nebiga lagula khitaabaya calayhi salaatu wasalaam laakiin mu'miniintana saasoo kale ayaa xukunku u dhacaya wamaa bihi qad khutiba annabiyu tacmiimuhu fi lmadhabi asaniyu walaayaatu fi alamri bitawakuli kasiiratu macluuma walaayaatu aayadaha fi alamri alkaa'inatu fi alamri ku sugan amarka la amraayo bitawakuli talasaaradka la amrayo ku sugani hee kasiiratun waa fara badan tahay macluumatun waa la yaqaano waa la garanaya wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbuh ku kastoo allah tala saartaa fa huwa allah xasbuhu kaafigiisa weeye ay kaafiihi isagaa kaafinaya oo shararka iyo dhibaatooyinka iyo balaayooyinka ka kaafinaya ilaahay baa kaga fillaanaya tawakulka waxaa laga dhigay abaalmarintiisu inay tahay in allah kaafinayo in allah kaafinayo sawaabka caynkaa iyo caynkaasaa la siinaya lama odhan fa huwa ay min shuruuri dunya walaakhira wuxuu ka kaafinayaa shararka adduunye iyo shararka aakhiraba allah waa ka kaafinaya tawakulku waa maxay waa athiqatu billahi walictimaadu calayhi fii xusuuli alnataa'ij maca alakhdi bilasbaabi aljaa'izati aw ilmashruuca yacnii tawakul waxaa la odhanayaa waa in allah lagu kalsoonaado oo allah la cuskado waxaa loogu kalsoonaanayaa loo cuskanayaa nataa'ijta iyo waxa markaa waxbaa ka dhalan doona ee iman doona iyadoo lala qabo asbaabta shareecadu bannaysay in la qaadanayo asbaabta in laga tagaa tawakulka kama mid ah waxay ka dhigayaan markaa qolyaha suufiyadu waxay ku leeyihiin qofku hadduu naaqis yahay oo darajadiisu hoosayso oo tawakulkiisu yar yahay waa inuu asbaabta qaataa isagu haa linaqsihi laakiin qofku hadduu yahay markaa waxa mid kaamila ah hadduu yaho tawakulkiisu dhammaystiran yahay oo kaamilinta ka mid yahay xaalka caynkaasa waa inuu markaa asbaabta aan waxba qaadan hadduu xataa safrayo sahaylaaan buu ku safri karaa waxba markaa ma dhiganayo waxay qaarkood yidhaahdeen hadduu berri wax u kaydsado mutawakil maba ahba tawakulku waa ka baxay tawakulkii waa ka baxay dee saxna maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam kaana sayid almutawakiliin cid allah tala saarata kii ugu mudnaa buu ahaa haddana maca daalik kaana yaddakhilu liahli quuta sanatihim wakhtiyada qaar nebigu calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa wuxuu u kaydin jiray waxay sannad cunaan sannad waxay cunaan waa jirtay wakhtiyada qaarn daan waxba u kaydin lakin waxay ku xidhnayd axwaasha ayay ku xidhnayd laakiin marmarka qaarkood waxay dhici jirtay inuu kaydkaa u dhigo iyaguna waxay leeyihiin haddaad berri wax u kaydsato tawakulkii berri baad ka tahay laakiin waxay leeyihiin haddii cid naaqisiinu kugu tacalluqdo oo iyagu derajadoodu hoosayso de waa inaad iyaga u kaydisaa marka la eego zawjaadka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen qaar markaa wax fadli badan lastunna ka axadin min annisaa'i in ittaqaytun yacni allahna waa ka baqeen saas aawadeed yacni waxay ahaayeen qaar fadli badan bay ahaayeen qaar fadli badan ayay ahaayeen zawjaadka nebigu sala allahu aleyh wasalam a acqiluha am atawakkal xadiiska muxuu sheegayaa daabadda miyaan xidhaa yaa tuluddan miyaan xidhaa nin baa tulud watay markaasuu miyaan xidhaa neefkan geela ah mise allah baan u tala saartaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam acqilhaa fatawakkal yacni markaa xidhna allahna u tala saaro xadhigga ha tala saaran allah tala saaro marka labadii in laysku daraa la rabaa labadii in laysku daro asbaabtiina lala yimaado tala saaradkii allah la tala saaranaya lala yimaado saas aawadeed baa dee inaynu isdawaynoo layna amra halka qaarkood ay leeyihiin yacni markaa qadarka isdhiibista isu dhiibaysa daraaddeed waa inaanad waxba isdaweyn siduu ilaahay kuu garto waa inaad raalli ku noqotaa istislaama lilqadaa ta noocaasi waxaweye sax maaha fatadaawow cibaad allahi walaa tadaawow bixaraam isdaweeya addoommadii ilaahayow oo xaaraan ha isku dawaynin ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni saasuu yidhi sidaas ayuu yidhi ta kale isdawayntu waxay la mid tahay asbaabahan kale hadduu qofku gaajoodo wax cuni maayo miya waa inuu cunaa hadduu harraado waa inuu xabbaa sahay waa inuu qaataa watasawaduu fa ina khayra azaadi taqwa saas weeye wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum mu'miniintu waxay ahaadeenoo qura alladiina kuwii ida dukira marka la xuso allaahu allah la xuso wajilat ay baqayso quluubuhum qalbiyadoodu ay baqayso allah marka la xuso qalbiyadu ay baqayso wa idaa tuliyat marka la akhriyo calayhim yaga korkooda aayaatuhu aayaadka ilaahay lagu akhriyana zaadathum ay u kordhinayso aayaadku iimaanan iimaan ay u kordhinayso wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigood oo qurana tala saaranayay mawdicu shaahid wuxuu u keenay wa calaa rabbihim yatawakkaluun markaa sifooyinka mu'miniinta waxaa ka mid a ah tawakul allah la tala saaranaya ka mid a ah walaayaatu fii fadli tawakkuli kasiiratun macruufa aayaadka ku saabsan tawakulka fadligiisa ku saabsani kasiiratun waa fara badantao macluumatun waa la garanaya waa la yaqaan wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa baabkaa ku saabsan xadiiska sagaal iyo toddobaatanaad falawalu baabkana ka koowaad weeyaane xadiiska koowaad can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullaahi bnu cabbaas radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi curidat calaya alumam waxaa lay soo bandhigay oo lay tusay ummadaha fara'aytu annabiya wa macahu alruhaytu waxaan arkay annabiya nebi nebiyada ilaahay ka mida wa macahu alruhaytu walxaal macahu isaga la jirkiisa u ahaaday alruhaytu koox yar oo toban markaa aan gaadhayn rahdi waxaa la yidhaahdaa waa saddex ilaa toban ama saddex ilaa sagaal aqwaal baa ku sugan ugu badnaan waa toban ruhaydna waa taskhiir baa ku suganoo waa la yeri oo waxaa laga tilmaamayaa in markaa waxaweeye ay yar yihiin bimacnaa waxaweeye tobankii xataa waa ka sii yaryihin wannabiya nebi baan arkay nebiyada ilaahay ka mida wa macahu alrajulu waalrajulaan waalxaal macahu isaga oo la jirkiisa uu ahaaday alrajulu nin qura iyo waalrajulaani laba nin wannabiya nebi baan arkay nebiyada ilaahay ka mida walaysa macahu axad walxaal laysa macahu isaga aanu wehelinba axadun cidnaba qofnaba aanu wehelin yacani nebiyada marka aakhire la soo saaro mid walba ciddii raacday baa la socotaa marka haddii nebi ay dad badani rumeeyeen oo raaceen dadkii badnaa baa lala soo saarayaa haddii markaa waxa weeye cid yari rumaysay oo raacdayna ciddaa yar baa lala soo saarayaa kii dhowr qof rumeeyeen dhowrkaasaa lala soo saarayaa oo markaa yacni xashrigii markaa lala soo saaraya kii markaa waxa weeye nin ama laba rumeeyeenna ninkaa ama labadaasaa lala soo saarayaa kaan cidiba rumaynna keligii baa la soo saaraya sida xadiisku sheegay waa saas id rufica lii sawaadun cadiim waxaa taa lay tusay wakhti lay kor yeelay sawaadun higil cadiimun weyni badan bimacnaa waxa weeye dad fara badan oo madax madow ah waad mooddo marka waxa weeye sidii markaa yacni madaxa madow siduu u sinmay yacni markaa hirig madow aad mooddo fa danantu waxaan maleeyey annahum ummatii inay ummaddaydii yihiin baan u maleeyey farabadnida ay fara badan yihiin daraaddeed fa qiila lii waxaa laygu yidhi nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam haada muusa wa qawmuh kani waa muuse iyo qowmkiisii bimacnaa muuse iyo ciddii rumaysay weeyaan walaakin indur ila alufuq ha yeeshee waxaad eegtaa geestan kale eeg jihadan eeg fa nadartu waa eegay fa idaa sawaadun cadiim waaba yadii oo meesha ay ku sugan tahay hir weyni uu ku sugan yahay aad mooddo marka waxaway taag madow aad mooddo oo kale aad saa u mooddo faqiila lii haddana waxaa laygu yidhi undur ila alufuqi alaakhar geestan kalena eeg fa idaa sawaadun cadiim geestan kalena hir kaloo madow baa ku sugan yacni marka waxa weeye kaa hore markaa qoladaa hore la tusay waxay ahaayeen sawaad keliya oo markaa meel keliya ku sugan laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la tusay markii ummaddiisa yacni markaa laba higil oo waaweyn oo midba markaa gees qariyey ayaa la tusay faqiila lii waxaa laygu yidhi nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam haadihi ummatuk tani waa ummaddaadii wa macahum sabcuuna alfan wa macahum la jirkooda waxa ahaaday bimacnaa waxaa ku jira sabcuuna alfan toddobaatan kun toddobaatankaa kun oo yadkhuluuna aljannata gelaya jannada bikayri xisaabin walaa cadaab xisaab iyo cadaab la'aan jannada ku gelaya inay ka baxsan yihiin kuwii la tusay maahee wa macahum muraadka looga jeedaa waxay tahay iyagay ka mid yihiin oo maciyada hadda inay ka baxsan yihiin muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa inay toddobaatanka kun ka mid yihiin ee jannada ku gelaayo xisaab iyo cadaab la'aan suma nahada dabeedna nebigu waa hinqado waa kacay fa dakhala mansilahu wuxuu galay gurigiisii ayuu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa khaada annaasu dadku waxay dabaasheen bimacnaa faalleeyeen fii ulaa'ika kuwaasay faalleeyeen nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ee jannada ku gelaaya xisaab iyo cadaab la'aan aladiina kuwaasoo yadkhuluuna aljannata jannada gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab xisaab iyo cadaab xaalay ka maran yihiin oo ka aynay ku sugnayn oo aan lana xisaabayn lana cadaabaynin jannada kuwaa sidaa ku gelaya ayay dadkii faalleeyeen oo ka hadleen waxay isweydiinayaan talow kuwaasi wa ayo sifadoodu maxay tahay faqaala qaala bacduhum waxay yidhaahdeen qaar saxaabadii ka midii falacallahum aladiina saxibuu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwii nebiga la saaxiibay waxaa loo jeedaa suxbadii hore qadiimka ahayd baa looga jeedaa wada saxaabo way yihiine waxaa laga tilmaamayaa saxaabadii saabiqiinta ahayd inay yihiin ayaa laga yaabaa wa qaala bacduhum barhkoodna waxay yidhaahdeen falacallahum aladiina wuliduu fi lislaami falam yushrikuu billaahi waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwii wuliduu fil islaami islaamnimada lagu dhalay kuwii islaamnimada lagu dhalay inay yihiin baa laga yaabaa oo falam yushrikuu billaah allah aan u shariig yeelinoo marnaba shirki la iman wa dakaruu ashyaa'a waxay sheegeen ashyaa bay sheegeen bimacnaa waxaweye umuuro kala duwan oo qaarba marka ay leeyihiin waxaa laga yaabaa kuwa inay yihiin waxaa laga yaabaa kuwa inay yihiin ay qaarba ay markaa qaar u malaynayaan fakharaja calayhim rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa ku soo baxay rasuulkii ilaahi sala allahu aleyh wasalam fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ma aladii takhuuduuna fiihi muxuu yahay kii aad dhex dabaalanayseen bimacnaa aad ka hadlayseen ee faallaynaysen fa akhbaruuhu waa uga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquun waa kuwii laa yarquuna aan tufid samaynaynoo tufaynin walaa yastarquuna aan tufitaan dalbayninoo nagu tufa aan odhanayn ogaa xanuun baa ihaye igu tufa aan odhanayn iyagu markaa ruqyo ma samaynayaan oo ruqyadii tufi maayaan oo cid ku tufi maayaan walaa yastarquuna mana dalbayaan in cid kale ku tufto ma weydiisanayaan in cid kale ku tuftana weydiisan maayaan walaa yatatayaruuna aan waxna baasaysanayninoo wax baasaysi la yidhaahdo aan la imanaynin asalka baasaysigaa waxaa u badnaa carabtu waxay baasaystaan shimbiraha sidaas aawadeed ba attatayur loo yidhi ya waa shimbiraysi bimacnaa waxa weye in shimbirihii la baasaysto markii dambe laakiin waxaa looga jeedaa baasaysi oo dhan walow shimbiraba yaynay ku saabsanaanbe wax kastoo la baasaystay ku dhacaysa wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigood oo qudhana tala saaranayay afartaa sifa kuwale weeye waynu u soo noqon doonnaa in sha allah fa qaama cukaashatu bnu mixsan waxaa istaagay saxaabiga la yidhaahdo cukaashatu bnu mixsan ayaa istaagay fa qaala wuxuu yidhi udcu allaaha an yajcalanii minhum allah ii bari nebi allow an yajcalanii minhum kuwa toddobaatankaee jannada ku gelaaya xisaab iyo cadaab la'aan mid ka mid ah inuu iga dhigo ilaahay ii bari inaan kuwaa ka mid noqdo ilaahay ii weydiiyo iga bari ii duce fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam anta minhum adigu ka mid baa tahay suma qaama rajulun aakharu kadib waxaa istaagay nin kale oo fa qaala wuxuu yidhi udcu allaha allaha ii bari an yajcalanii minhum toddobaatankaa jannada xisaab iyo cadaab ku gelaya mid ka mida inuu iga dhigo allaha ii bari faqaala wuxuu idhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam sabaqaka biha cukkaasha waxaa kaaga dheereeyey cukaashaa kaaga dheereeyey muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey alruhaytu bidammi ra wuxuu ku sugan yahay lafdigani ra'da godaalkeeda tasqiiru rahdin rahdin oo la yareeyey weeye oo laga dhigay isim musaqara wa hum duuna casharati anfus waa toban markaa qof wax ka yar weliba anfus buu ka cabbiray shiikhuye yacni marka casharatu rijaal inuu ka cabiraa fiicnayd waayo rahdiga ama ruhaydka waxay yidhahdeen dumarku soo geli maayaan dumarku soo geli maayaan oo wada rag baa loo jeedaa rahdiga markaasaa la yidhahdaa waa dhici kartaa dee markaysaa in meelaha qaarkood takliib yacni markaa la sameeyo laakiin asaalatan waxay yidhaahdeen rahdi haddii la yidhaahdo waxay ku dhacdaa un rag bay ku dhacdaa dumarkuma dhacda waxay yidhahdeen waa toban markaa nin oo aan markaa qof dumari ku jirin culamada qaarna tobanka waa ka yareeyaanoo sagaalkay ku ekeeyaan oo ilaa sagaalkay yidhaahdaan marka haddana tashiir baaba ku suganoo waa la yareeyey waa rahdi yar baa la yidhi waa koox yar kooxdaasoo markii horeda toban dee noqon lahayd laakiin tashiirku dhici karto inuu markaa keensado inay tobankii ka waabsan yihiin alufuqu ufqu iyo ufuqu labadaba waa la yidhaahdaa oo takhfiif iyo yacni tasqiil labada waa lagu sameeya in la cusleeyo oo la godo xarafka dhexe iyo in la fudaydiyo oo la reebo waayo dee sukuunku waa ka fudud yahay annaaxiyatu waljaanib waa dhinaca weeye waa geesta ama dhinaca marka geesta eeg baa la leeyahay markaasuu hirka weyn ku arkaya geesta kale eeg hir weyn buu ku arkaya iyadana waa gees bay noqonaysa geestaa eeg wa cukkaashatu cukkaasha bidammi alcayni wuxuu ku sugan yahay caynka godaalkiisa wa tashdiidi ilkaafi iyo kaafka shaditaankiisa wa bitakhfiifiha wuxuu kaloo ku sugan yahay kaafka khafiifintiisana waa ku sugan yahay waa luqa labaade watashdiidu afsax in la shado kaafka la shado cukkaasha la yidhaahdo ayaa markaa fasaaxo badan wasniga rummaana rummaana iyo cukkaasha waa isku wasni saasaa fasaaxa badan xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegayaa in ummadaha la tusay oo loo soo bandhigay culammadu waxay isweydiiyaan xaggee lagu tusay ma habeenkii leylatalisra walmicraaj baa la tusay mise riya lagu tusay waxay u badan tahay habeenka leylatulisra walmicraaj inaynay ahayn waayo leylatulisra walmicraaj dee waxay dhacday wakhtigii maka ayay dhacday wakhtiga nebigu calayhi salaatu wasalaam oo xadiiska ka warramayaana dee waa wakhtigii madiine weeye waa cahdigii madiine weeye marka saas aawadeed in marka habeenka leylatu israa walmicraaj aynay ahayn ee ay xilli kale tahay ayay markaa daahir ku tahay inkastay culamada qaarkood yidhaahdeen waxay aqbali kartaa in wakhtigii markaa maka inta la tusay uu nebigu ka qisoodo ka warramay wakhtigii madiina yacni marka taasna calaa kulli xaal xoogaa sida kale ka dhow sida fiicani waxa weeye waa in la yidhaahdo habeenka leylatalisraa walmicraaj ma aha waxaana lagu xambaarayaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam riya lagu tusay ra'aada markaa riyada tilmaamaysa culammada carabiyadu way isku khilaafaan ma laba mafcuul baa la siiyaa mise mafcuul qura waxaa mashhuuro caana in la siiyo laba mafcuul in la siiyo laakiin culammada carabiyada qaarkood waxay mareen hal mafcuul keliya inay qaadanayso waana sida ibnu hishaam alansaari uu ku tegey oo kutubihiisa qaarkood uu ku taqriiriyey saaxibu daliil faalixiinna waa sheegayaabo ibnu callaan waa tilmaamayaayo wejigaas waa sheegayaa marka calaa haada waxay noqonaysaa in marka waxa weeye halkii mafcuul la siiyey iyadoo looga jeedo ra'aadan xulumiyadii looga jeedo oo tii riyada ahayd looga jeedo wa macahu ruhaytu waxay noqonaysaa yani jumla xaaliya yani xaal ayay noqonaysaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in ummadihii loo bandhigay oo la tusay oo ummadaha arkay dabeed waxa markaa uu ka tilmaamay inuu nebiyada qaarkood jamac yar oo la socda uu arkay koox marka waxa weeye toban ama toban aan gaadhayn ka yar nebiyada qaarkood nin ama laba iyadoo lala soo saaray inuu arkay nebiyada qaarkood iyagoo cidiba aynay la socon oo qof markaa la socdaaba aanu jirin inuu sidaa ku arkay waxaanay culammadu yidhaahdaan yacni nebi walba waxaa lala soo saarayaa dadkiisi baa lala soo saarayaa rumeeye raacay marka nebiga haddaan cidiba rumayn oo cidiba raacinoo ummaddii loo soo diray cid ka rumaysayba aynay jirin dee keligii baa la soo saaraya yaa yacni wuxuu imanayaa ya'tii ummatan waxdah keligii isagoo ummad ah ya ayuu imanayaa keligii buu imanayaa taasna waxaa ku tusinaysaa hidaayada inuu ilaahay hayo oo siduu ilaahay doono ayuu markaa ilaahay umuuraha ka yeelaya iyo umuuraha ka yeelaya yacni wadaad markaa waxa weeye laga yaabo dad markaysaga inuu dee la hadhadlay gaalo ah oo xoogaa wax u sheegay ayaa waxaa la odhanayaa gacantiisa waxaa ku islaamay khalaa'iq aan la koobi karin ilaa dadka qaarkood la yidhahdo malaayiin baa gacantooda ku islaamay gaalo ahaa nebi ilaahay soo dirayna yacni waxaa loo qadaray cidda rumaynaysaa inay noqoto ama nin ama laba amaba cidiba ayna rumayn marka hidaayada allah baa haya nebiyadu markaa waxa weeye quluubta dadka iyagu hanuunka ma gelin karaan hadday awoodi kari lahaayeen dadka qalbiyadooda hanuunka ay geliyaan hadday awoodi kari lahaayeen yacni dhammaan ummadda loo soo diray qalbigooda hanuun bay wada gelin lahaayeen waayo dadka khayrka waa la jecel yihin waana kula dadaalayaan laakiin alumuur biyad illaah xikmadda ilaahay yacni markaa siduu ugu tacalluqdo siduu ilaahay doono ayuu ilaahay yeelayaa cidduu doonu hanuuninaya cidduu doonanu hanuuninayn yacni markaa saas weeye maaha nebiga aan cidi rumaynin in waxa weeye usluubkii dacwada aanu garanayn maaha yani isagoo garanayay oo ilaahay dee u doorayba diinka u dooray iyo inuu markaa waxa weye nebi ka yeelo u waxyoodo uu dad u diro sidaa u dooray ya ayaa haddana waxa weeye ilaahay nebiyada qaarkood gacantooda aan waxba ku islaaminayn ya amaa xadiiska sheegaayoo tilmaamaya nebi kastoo ilaahay soo saaray oo soo diray waxaa u sugnaaday asxaabun waxawaariyuun yacni waxaa laga tilmaamaya cala alqaalib waxaa laga tilmaamaya waa sida haalibkee tirada badan laha xadiiskana lagu tilmaamaya waayo nooc xasriya la moodaa in laga fahmaayo si xadiiskan iyo xadiiskan loo kulmiyo waxaa lagu xambaaraya xadiiska kale yani waxaa lagu xambaaraya in looga jeedo sida haalibkaa ah, sida haalibkaa in looga jeedo halkaana waxaa laga qaadanayaa kasrada iyo farabadnida inaan la deliishan oo xaqa waxaa lagu gartaa ma aha cidda markaa haysataa inay tiro badantah xaqa waxaa lagu gartaa bidalaa'ili laa bikasrati qaa'iliih daliiladiisa xaqa lagu gartaaye cidda markaa odhanaysa ama cidda ku sugan inay fara badan tahay waxa lagu garto maaha waxa lagu garto ma aha wuxuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in waxa weeye markaa madax madow oo hir ah inuu arkay oo la tusay dabeedna wuxuu yidhi farabadnida waxaan mooday ummaddaydii inay yihiin kadib baa laygu yidhi waa muuse iyo ummaddiisii muuse iyo nebi muuse calayhi salaam iyo qowmkiisii markaa rumeeye raacay weeyaan halkaana waxaa laga qaadanayaa yacni fadliga muuse iyo marka waxa weeye cidda rumaysee raacday inay fara badnayd ayaa markaa laga qaadanaya cidda raacday rumaysay inay fara badnayd baa laga qaadanaya markaasaa laygu yidhi geestan kale eeg geestii baan eegay hirweyn baa ku sugan gees kale haddana lagu yidhi eeg markaasaa hirweyn baa iyadana ku sugan markaasaa lagu yidhi tan waa ummaddaadii halkanoo kale su'aal bay culammada qaarkood soo arooriyaan su'aashaasi waxay tahay waxaa nebiga loo sheegay ummaddiisu inay calaamad leedahay calaamaddaas inay tahay xubnaha weysadu inay markaa waxaweeye iftiimayaanoo nuurayaan oo wejiyadooda iyo gacmahooda iyo qoobabkoodu xubnaha ay ka weysaysan jireen inay nuurayaan ayaa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa siduu ummatu muusa u mooday muuse iyo ummaddiisii siduu nebigu u mooday calayhi salaatu wasalaam inay ummatu muxamed yihiin maadaama calaamaddii da aynay lahayn ilaa calaamad marka la yidhaha calaamadaasay ummaddaadu leedahay waxaa laga qaadanayaa ummadaha kale inay kaga soocan tahay haddii ummadu wada leeyihiin dee calaamad lagu garto may noqoteen marka sababtu maxay tahay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen oo ay kaga jawaabeen waxaa laga yaabaa inay fogaayeen markay dadku fog yihiinna waxaa dhici karta in la arkaayo uun muuqaalka guud ee nuurkii aanu markaysagaa muuqanayn ahlucilmiga qaarkood jawaabtaasay kaga jawaabeen laakiin jawaabtaasi laa yakhluu min nadar nadar kama marhna ya oo waxaa ku soo aroortay riwaayaadka axaadiista tilmaamaysa calaamadda ummatu maxamed ay leeyihiin waxaa ku soo aroortay in waxa weeye nuur ay leeyihiin nuurka dayaxa la mida nuurka dayaxa lagu shabbahay maadaama ilayska dayaxa lagu shabbahay dee ilayska dayaxu meel fog buu ka muuqdaa marka sidaas aawadeed in markaa la yidhaahdo waxa weeye way fogaayeenoo markaa maadaama ay fogaayeen waxaa e, laga yaabaa inaan calaamaddii markaa muuqanayn ee markaa waxa weeye e, yacni guud ahaanuun madaxooda madow uun la arkayo dee markaa saasaa nadar ugu sugan yahay jawaab labaad waxay aqbali kartaa in la yidhaahdo calaamadda nebiga calayhi salaatu wasalaam mar dambe in loo sheegay aqbali kartaa waanu nebigu calayhi salaatu wasalaam markan hore calaamadaas in ummaddiisu leedahay inaanu markaa waxaweye ogayn oon la ogaysiin ayay markaa aqbali kartaa inay tahay calaa kulli xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisii waa la tusay ummatu muusa mid ka badan inay tahayna waxa weeye xadiiskaba waa ka caddahay waayo laba geesood bay marka waxaweye hir yihiin qarinaya madax madow oo siman uun la arkayo waxaaba soo aroortay fadliga ummatu muxamed marka laga hadlaayo iyo farahooda axaadiista saxiixaynka waxaa ku timi dadka jannada gelaya marka loo qaybiyo nus iyo nus ummatu muxamed inay nus ku dhacayaan ummadaha kaleoo dhan oo laysku darayna nuska kale inay noqonayaan kala badhow badh dadka jannada gelaya ee halujannaha ah in ummatu muxamed ay badh yihiin axaadiista saxiixaynka saas ku soo aroortay yacni waxa weeye fadiiladaa wax ka ziyaada weliba soo arooray oo waxaa soo arooray axaadiista yacni markaa eh, tirmidi iyo imaam axmed iyo soo wariyeen iyaguna waxay sheegayaan in eh, nebiga loo siyaadiyey markii dambea lagu xambaarayaaye eh, in dadka jannada gelaya marka loo qaybiyo saddex dalool ummatu muxamed laba dalool inay noqonayso daloolka kale ee saddexaad ee soo hadhay suluskaasi ummadaha kale oo dhan oo laysu geeyey inay isku noqonayso marka ahlu jannaha ummatu muxamed baa u badan ummadaha kale waxay ku dhacayaan dalool bay ku dhacayaan ummatu muxamedna laba dalool bay ku dhacaysa riwaayo kaleoo axaadiistaasi ay leedahay waxay sheegaysaa dadka jannada gelaya waa boqol iyo labaatan saf saf walba dee intuu leegyahay ilaahay unbaa yaqaan siddeetan saf waa ummatu muxamed afartanka saf ee soo hadhayna waa ummadaha kaleoo dhanna la isu geeyey waa suluskii weeyey waa sidii axaadiista kale sheegaysa bay sii fasiraysaa sii caddaynaysa oo sulusyadani wax isla eg inay yihiin buu xadiiskaasina sii faa'iidaynaya oo sii cadaynaya marka ummatu muxammed dee faraha iyadaa fara badan iyada ayaa fara badan oo axaadiistaasi tilmaamaysa waxaa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam haadihi ummatuka wa macahum sabcuuna alfan yadkhuluuna jannata bighayri xisaabin walaa cadaab tani waa ummaddaadii waxaana ka mida toddobaatan kun oo jannada gelaya xisaab iyo cadaab la'aan ku gelaya yacani iyadoo xisaab iyo cadaabba aan la marin ayaa jannada ay hor ka gelayaan wax xisaaboo markaa waxaweeye la xisaabayo iyo cadaab la cadaabayo toonna ayna jirin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahu ii kordhi sidaa ku soo aroortay riwaayo kale fastazadtu rabbii fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfan ilaahay baan siyaado weydiistay o aan ihi ilah ii kordhi cidda markaa jannada gelaysa xisaab iyo cadaab la'aan toddobaatan kun iiga kordhi oo iiga badi fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfan wuxuu ii kordhiyey kunkii kastaba toddobaatan kun buu iigu daray toddobaatankii kun ee jannada gelaaya xisaabiyo cadaab la'aan kunkii kastaba toddobaatan kun buu iigu daray imisaa tiradu noqonaysa kam kunkii kasta toddobaatan kun baa lagu daray ya imisay noqonaysaa toddobaatan <laughs> waxay noqonaysaa toddobaatan baa lagu dhufanayaa markiisa markaa toddobaatan kun lagu dhufanayaa marka waxay noqonaysaa afar malyan iyo sagaal boqolo kun yacni masalan waxaa xisaabiseen kun baa ku dhufateen qaarkiin toddobaatanka kun markaasay noqotay saddex sifir ku sii dar dabeedna waxay noqotay toddobaatan malyan bay noqotay laakiin marka aad kun ku dhufanayso macnaheedu waxay tahay toddobaatankii kastaba toddobaatan kun baa lagu daray saa tidhi imise haddaba waxa weeye yacni markaa toddobaatanaad baa ku jira marka waxaa ku jira toddobawaxaa eh, ku jira yacni kun meelood baa markaa ku jira oo min toddobaatana markaa saasaa kunka ugu dhufateen markaa toddobaatan kun toddobaatan kun ku dhufataanna macnaheedu waxay noqonaysaa midh kasta waxa lagu daray toddobaatan kun markaasaa toddobaatan kun toddobaatan kun lagu dhufanaya laakiin hadday noqotay toddobaatankii kun kun kasta oo ka mida maaha midh kastaoo ka mida ayaa toddobaatan kun markaa laygu daray waxaa isweydiinaysaa toddobaatanka kun imise kun baa ku jira dee toddobaatan meeloodoo min kuna baa ku jira toddobaatan markaa ku dhufo toddobaatan kun toddoba toddoba lagu dhuftay waa sagaal iyo afartan sifiradii raaci waxa weeye sifiradaad haysataa waxay noqonaysaa shan sifir soo maa afar waxay markii hore la socotay midhna markii dambey toddobaatanka la socotaa shan sifir baa halkaa ku yaalla toddoba toddoba lagu dhuftay waa sagaal iyo afartan waa afar malyan iyo sagaal boqolo kun waa afar malyan iyo sagaal boqolo kun marka riwaayada caynkaa ah horay sheegaysaa fastazadtu rabbii fazaadanii maca kulli alfin sabciina alfan xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa isnaadkeedu waa jayid buu odhanayaa wuxuu weliba ku darayaa markaa riwaayadaas ku sugan wa xasayaatin min xasayaati rabbii iyo saddex xantoobo xantoobada ilaahay taana qadarkeeda ilahay unbaa yaqaan iyo saddex xantoobo o xantoobada ilaahay intaasaa laygu kordhiyey marka afar malyan iyo sagaal boqol oo kun baa jannada waxay gelayaan xisaab iyo cadaab la'aan waxaa raaco saddex xantoobo xantoobada ilaahay xadiiska caynkaa sheegaya xaafid ibnu xajar wuxu odhanaya isnaadkiisu waa jayid haddaba riwaayo kalaa soo aroortoo fa zaadanii maca kulli waaxidin sabciina alfan laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy eh, riwaayadaa sanadkeeda yani markaa dacfi inuu ku jiro uu tilmaamaya nin majhuula iyo waxbuu sheegaya inay ku jiro marka iyadu qawi maaha inkastoo tafsiirkeeda noocan maa laysku khilaafay oo culamada qaarkood xaggii riwaayada kale ay u jiideen oo ay yidhahdeen waaxidkama waxaa looga jeedaa waaxidu min alaaxaad mise waaxidu min aluluuf daahir waxay ku tahay waaxidu min alaaxaad hadday sugnaan lahayd laakiin culamada qaar baa u fasiray waaxidu min aluluuf macnuhu inuu dhacaayo oo riwaayada kale mid la macnaa ah ka dhigay yani waxa weye qariinada mada riwaayada kale ayay sidaa ugu fasireen calaa kulli xaal ma sugna riwaayadaasi oo sanadkeedu waa daciifa laakiin hadday sugnaan lahayd maxay noqon lahayd sida daahirkaa waxay noqon lahayd in toddobaatanka kun toddobaatanka kun lagu dhufanayo saasay noqon lahayd hadday saasi dhacdana waxaa markaa ka iman lahaa afar bilyan iyo sagaal boqol oo malyan baa ka iman lahaa ya mid walba afar sifir bay wadataa afartii afartii qor siddeed bay noqon lahayd toddobadana toddobada ku dhufo sagaal iyo afartan bay noqon lahay marka waxay noqon lahay toban khaanadood bay noqon lahay ya markay saa noqoto afar bilyan iyo sagaal boqol oo malyan bay markaa noqon lahay waa haddii marka waxa weeye midh kasta toddobaatan kun lagu daro laakiin calaa kulli xaal sanad ahaan qawi ma aha taas waa yahay yacni marka waxa bushaaro weyn weeye uma nahada nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeed waa kacay gurigiisuu galay saxaabadii waxay faalleeyeen ciddan jannada xisaab iyo cadaablaan ku gelaysaa sifadoodu maxay tahay yacanii kollayba sababi waa inay jirtaa dadka kale ay dheer yihiin oo kaga duwan yihiin oo ay jannada xisaab iyo cadaab la'aan dabeed saa ku gelayaan yaa saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasallam inay yihiin suxbadii caamka ahayd ha yidhaahdaan ama suxba khaasa ha ka tilmaamaan kay doontaa noqoto bacdi kale waxay yidhahdeen waxaa laga yaabaa kuwii islaamnimada ku dhashay ee lagu dhalay oo aan weligood shirki iyo gaalnimo soo marin yihiin laakiin cidaan gaalnimo soo marini dee markaa laazim ma aha mar walba inay ka fadli badato ciddii gaalnimo soo martay waayo waxaynu garan karnaa agsarka saxaabadu saxaabadii waaweyneed agsarkoodu waxay soo mareen gaalnimo iyagoo gaalnimo soo maray markii hore ayaa dee markaa ay islaameen waxay noqdeen haddana kuwa ummadda ugu fadliga badan khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ya waxaabay ka qayb qaadatay dee sharka maritaanka ay soo mareen ee dadka ay ugu aqoon badan yihiin sharkii khayrkiina markii dambe si fiican ay u barteen in dadaalka khayrka ay ku dadaalayaan ee ku dheggan yihiin iyo nacaybka sharka ay necab yihiinee la jihaadayaan ee la ee ka horjeedaan inay noqoto mid xoog badan aqoonta marka ay u leeyihiin daraaddeed ayaa taana sababtay ya oo ruuxa marka waxa weeye islaamnimada ku dhashay ee gaalnimada iyo yacni markaa xumaanteeda iyo sharka aan soo marin sida badan waxaa khayrka kaga dadaal badan dadka markaa intay sharka soo mareen oo soo jirrabeen ku soo gubtay oo deedna ka soo baxay oo deedna macaankii khayrkiiyo wanaaggiisii dhadhamiyey siday ugu dheganaanayaan siday ugu dadaalayaan sida marka waxa weeye ay uga horjeedaan sharkii siday ula jihaadayaan waa ka badanaysaa waa sida uu yidhahdo ibnu taymiya raximahullah waa sababta keensatay saxaabadu dadka inay ka iimaan weynaadaan ya kana jihaad bataan waa inay sharkiina si fiican u yaqaaneen oo soo mareen yacni waxa weeye eh, khayrkiina markii dambe si fiican u barteen taasaa waxay ka qayb qaadatay dadaalkay khayrka ku dadaalayaan iyo cararitaanka sharka ay ka cararayaan iyo la dagaalanka ay la dagaalamayaan la jihaadayaan inay noqoto mid marka ummadda kale ka badan marka fadiilo tani ay kaga soocmayaan ma aha waayo ciddii xumaanta soo marto ka toobad keentay alcibratu bikamaali nihaaya laa binaqsi albidaaya tixgelin waxa leh dhammaadka markaysa waxaan yani dhammaystirankeeda laakiin bilowga nuqsaanteedu yani ictibaarkii ma leh khaatimadan isku fuuqsanaysa markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam oo weydiiyey waxay ka hadlayeen waa u sheegeen dabeedna nebigu waa uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquuna walaa yatatayaruuna wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa afartaa sife la yimi qaybta koowaadoo laa yarquuna ah bukhaari iyo muslim iskuma waafaqin sheekhu inooma kala qaadinoo hadda muttafaqun calayh buu yidhi muslim baa la gaar noqday bukhaari ziyaadada laa yarquuna ma soo werin culammada qaarkoodna xoogaa waa ka hadleen oo waxay yidhaahdeen lafdigaasi waa shaaddo lafdadaasi shaaddo weeyaanoo nebiga kama sugnay yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam oo maxfuudku wuxuu yahay xadiiska inayna ku sugnayn ruwaaddii baa iskhilaaftoo qaarna laa yarquunay ku dareen qaarna waa ka reebeen marka bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen laa yarquuna inayna ku sugnaynoo shaaddo tahay lafdadaasi ayaa saxiixa sababtuna waxay tahay yacni jannada in loo dheeraynaayo markaa jannada hor laga gelaayo xisaab iyo la'aan lagu gelayo inaan qofku ruqyo samaynin oo cid ixsaan u samayno ruqyada inuu cid ku tufo maxay tahay waa nooc ixsaanoo walaalkii u anfacayo samafal buu samaynayaa haddii weliba marka aan waxba ku qaadanayn ee uu yahay marka waxa weeye mid yacni ku tabarrucaya waa ixsaan maxdi ah wax kasabi kuma jiro marka ixsaanka uu samayn lahaa iska daynta aad ixsaankaa iska daysaad jannada inaad xisaab iyo cadaabla'aan ku gasho kuu sababaysa haddii kale yacnii jannadii xisaab iyo cadaabla'aan inaad ku gasho waad ku seegaysaa shay ixsaanoo la sameeyo miyaa lagu seegayaa in jannadii marka waxaa weeye xisaab iyo cadaabla'aan lagu galo laguma seegayo ixsaanku qofka khayru u kordhiye mooye wax ka dhimi maayo tanna waxa weeye waa khayru samaynayo yaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfachu ruqyada markuu ka hadlayey laa ba'sa biruqa maa lam takun shirkan dhibi kuma sugna ruqyada haddayna shirki ahayn ya hadday shirki ka maran tahay wax dhibi kuma sugna faman istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfachu falyafcal kii idinka mid ee kari kara inuu walaalkii anfacaa ha sameeyo ha sameeyo man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyafcal ama falyanfachu marka saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam ruqyada waa tufay jibriil waa tufay waa lagu tufay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagaan dalban marka tufitaanka la tufayo asal ahaan saasaan loo diiday ahlucilmiga saas maray waxaa ka mida markaa ibnu taymiye iyo culamo kale ayaa markaa eh, wejigaa ku tegey inay riwaayadaasi shaadda tahay bacdu ahlicilmi waxay dooneen inay tawjiihiyaan oo weji ku xambaaraan maqbuul ah oo waxay yidhahaan laa yarquuna waxaa loo jeedaa ruqyo aan sharciga ku bannaanayn ma samaynayaan oo wax shirkiya iyo wax la mida ku tufi maayaan yaa taasuna waxa weeye culamada qaarkood waa ka jawaabeen oo waxay yidhaahdeen dee shirki inaynay ku tufayn wax shirki ah mu'miniintoo dhan baa ka siman kuwa xisaabiyo iyo cadaab la'aan ku gelaya jannada iyo kuwaan ku gelayn ee markaa waxa weeye xisaabi markaa la xisaabaayo xisaab sahlan ama wax la mida way kala siman yihiin markaa dee wejiga noocaasa in lagu xambaaraa nadar baa ku sugan nadar ayaa ku sugan bacdi baa iyaguna waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa magacyada malaa'igta iyo magacyada saalixiinta iyo wax la mida inay ku tufayaan oo taasoo markaa iska noqonaysa jaa'is laakiin nadar baa ku sugan oo taasi inay jaa'is noqonayso sax maa sax maa ruqyadu waxay leedahay shuruud bay leedahay yacnii shuraaxda qaarkood baa wejigaa maray laakiin waxa weeye dee shuruuddii markaa ruqyaday ka hor imanaysa waxaa loo shartiyaa ruqyada waxaa lagu tufayaa waa inay tahay qur'aan ama adciye ma'suura waa inay tahay ama asmaada ilaahay waa inay tahay waa inay luqa carbeed ama wax macnahooda la fahmayo waa inay tahay waa in marka lagu tufaayo iyadu inay wax bogsiinayso aan loo qaadan ee waxa weeye mujarad sabab inay tahay loo ictiqaadiyaa oo ta'siirka iyo saamaynta inuu marka allah iska leeyahay oo allah wax bogsiiyo waa in sidaas loo ictiqaadiyaa saddexdaa shardi markay ku dhammaystiranto ayay culammadu waxay sheegeen inay ijmaac tahay ruqyadaas inay bannaan tahay waana sida alxaafid ibnu xajar iyo suyuuti labaduba ay ijmaaca ku soo rareen saddexdaa sharti markay dhammaystiran tahay inay ruqyadii bannaanaanayso shuruudaha mid ka mida ah haddii la waayo ma bannaanaanayso ma bannaanaanayso markaa sidaas aawoodee warka ku saabsan magacyo malaa'iga ama saalixiin bay ama nebiyey ku tufayaanoo yacni markaa saasaa lagu xambaarayaa in looga jeedo mid iska jaa'is oo aan markaa xaaraan ahayn yacni noocii kamaalkahana aan ahayn taasna nadar baa ku sugan oo saasaynay markaa u ahayn mid jaa'isa aynay u ahayn oo noocii aynay soo gudagelaynin waayo shuruuddii baan ku dhammayn saas aawadeed ruqyo bannaan noqon mayso in magacyo malaa'ig baa lagu tufayaa la yidhaahdo ama magacyo marka waxa saalixiin baa lagu tufayaa in la yidhaahdo ruqyo bannaan noqon mayso markaa saddexda kale ayaa markaa soo hadhay saddexda kale waa maxay ma ruqyo dalbayaan laa yastarquun mana baasaysanayaan mid afraadoo la socotaa jirtay oo markaysa markaa ka dhacday walaa yaktawuun yacnii gubitaanna dalbi maayaanoo na guba odhan maayaan marka xadiis baa ku soo arooray in labadaa la dalbaa inay tahay mid laga fiican yahoo tawakulka nuqsaaminays xadiiskaasi wuxuu sheegayaa man istarqaa aw iktawaa faqad bari'a min atawakul inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasina waa qawi ku kastoo ruqyo dalba oo yidhaahda igu tufa ama gubitaan dalba oo yidhahda iguba faqad bari'a min altawakul nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam tawakulku allah tala saaranaya oo beri buu ka noqda sababta maxaa caynkaa loo yidhi su'aashan cidda uu weydiisanaayo ayaa qalbigiisii waxa weeye dee yacni baryo bini aadan buu ku tacalluqaya yaa isagu hadduu isku tufi lahaa dhibi kuma sugnaa isagu hadduu isgubi lahaa dhibi kuma sugnaa laakiin ruux bini aadama ayuu markaa odhanayaa igub ama markaysaa igu tuf qalbigiisi waxa weeye noocan maa waa iltifaat markaysa markaa ilaa hayr illah ayuu milicsanaya marka tawakulkii bay ka nuqsaaminaysa bacdu ahlicilmi markay ka doodayeen laa yarquuna shaadinimadeeda waxay yidhahdeen istirqaaguba istirqaagii iyo waxa weeye ruqyadu waa isla nooc kan tufaya haddaad tidhaahdeen marka waxaweyan yacni ee inuu tufaa dhibi kuma sugnaa dee kan lagu tufayaana laftiisu waxay noqon lahayd inaanu u oggolaan si aan markaa waxa weeye tawakulkiisa aanunu nuqsaamin ou yidhahdo inu haygu tufin ou diido ogolaanshaha uu oggolaaday in lagu tufo ou daysta iyadoo lagu tufaayo walow yaanu dalbanbe dee waxay ku tusinaysaa markaa inay la macno tahay dalabku dalbaayo waa isku mid baynaa inuu dalbo iyo inuu oggolaado in lagu tufo marka iyagu xaggooda ka yimaado ee waxa idinu diido mar haddii waxa weeye tan aan dhibi ku sugnayn markaa in e, uu isagu oggolaado bimacnaa iska daayo aanu ku inkirin hadday ku tufayaan iyagu cindigooda arrinkaa ka garteen dee tanuu dalbayaana waa inay la mid noqotaa taas waxay culammada qaarkood kaga jawaabeen waa qiyaasun maca alfaariq shay sharcigu kala farqiyey ayaa la doonayaa in la yaha waa isku midoo laysaga qiyaasto waxaan lagu kala farqiyey istirqaagii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay cidda dalabtaa inay tawakulkii beri ka tahay man istarqaa aw iktawaa faqad bari'a min altawakul ruqyadiina wuu sameeyey waxay dooneen taana inay yidhaahdaan ruqyada uu samaynayay isaga iyo jibriilba ay sameeyeen waxaa lagu xambaarayaa bayaanu jawaas inay oo dee hal marba haddayna ahayn ka warranaa ka badan tahay jawaaska marbaa ku filayd markaa bayaanu jawaaskii ta kale waa ixsaan maxdi ah waa ixsaan maxdi ah weeye markaa sidaas aawadeed yacni waxa weeye labada xaaladood saasay u kala duwan yihiin sidaas ayay u kala duwan yihiin gubitaankana waa dalabka marka la dalbo iktawaa waatay wadaadadu odhan jireen ta ku dheefle ay odhan jireen ta ku dheefle yacni dalabku marka waxaweye dalab ku jiro meesha ayaa ta'daas marka waxa weeye la geliyaa haddama aragtaa oo marka iktawaa bimacnaa talaba alkaya in la gubuu doona ya in la gubo ayuu doonay haddii la gubaayo aanu isagu dalban lama mid ahaa saas aawadeed saxaabada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray marka waxaweeye in markaa la gubo oo waxaweeye yani nin buu markaa saxaabada ka mida ayuu markaa waxaan yani nin u diray oo dhakhtara marka waxaweeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin yani faqataca cirqan wa yani kaygii waa dhaca yani marka qaarkood gubitaankii yani waxaweye lama fogeyn waxa lagu daray waxyaalaha dawooyinkaabaa lagu daray oo markaysa markaa waxun yani laisku dawaynaayo calaa kulli xaal mas'aladu waa dalabkay ku saabsantahy haddii qofku gubitaanka aanu dalban ee cid kale markaysa markaa talabka ay leedahay oo markaysa markaa ay tidhaahdo oo dhakhtar u keento deedna uu gubo yacni waxa weye dhibi kuma sugnaa laakiin waa inaan gubitaanka lagu dheerayn aakhiru dawaa'i ilkayu baa layidhahaa dawo waxa ugu dambaysa kayiga gubitaanka ugu dambeeya marka inta dawo kale la helaayo waa inaan gubitaankii markaa la samayn aan lagu degdegin dhibta ku sugan daraaddeed ruqyada dalabka la dalbayo qofka haddii xaaja keensatay ka warran oo xanuunsanayo ya yacani waxa weeye miyaanu dalbi karin xaaladda noocaas miyaanu dalbi karin culamada qaarkood waxay yidhaha daahirka xadiisku waa sidaas inaanu markaa dalbinin inay fiican tahay laakiin xaaraan ma aha haddii aan markaa waxawe wax kaloo ziyaadi aanu raacin xaaraan maaha laakiin kamaalkii baa wax ka dhiman yihi isagu ha isku akhriyo ha isku tufo ilaahay ha baryo yacni markaa saa ha sameeyo bacdu ahlicilmi weji kale ku xambaareen oo waxay yidhaahdeen maya waxaa la odhanayaa ciddan la sheegayo inay dalbanayso ee tawakulkii uu ku nuqsaamayo waa cidaan weli xanuunku ku dhicin oo qofkaan xanuunku ku dhicin inuu yidhaahdo war bal igu tufa markaas si ilaahay aafaadka iyo iga badbaadiyo bal hadda igu tufa yaa xanuunkiina weli marka balaayadu ma haleelin markaasuu wuxuu u dalbanayaa si aan markaa balaayadu ugu dhicin oo xanuunku ugu iman waa tuufitaan kama horreeyaba xanuunka markaa waxawan intuu markaa imaatinkiisa ka horeeya wejigaa wuu soo noqlinaya ibnu cusaymiin markuu xadiiska sharxayo wuxuu odhanayaa ka hore waa daahirulxadiis ka labaad wuxuu odhanayaa culamada qaarkood saasay ku xambaareen sidaas ayay ku xambaareen cid dalbanaysa inay tahay intaan weli xanuunka ku dhicin odhanaysa igu tufa si aanu xanuunkaasi ii halino igu dhicin waayahay baasaysi wax la ma samaynayaan waayo tiiradu waa nooc shirki ah atiiratu shirkun oo waxa weeye baasaysiguna wuxuu yahay waa atashaa'umu bimar'iyin aw bimasmuucin aw bimacluum waa in la baasaysto wax la arkayo ama la maqlayo ama la ogaanayo ya maalma ha noqoto daatooyin ha noqoto yacni waxay doonto ha noqoto dadka qaarkood waxay aad u baasaystaan arbacada ama arbaca bil ugu dambaysa ama safar ama arbaca safar ugu dambaysa waxay ka mid yihiin waxyalaha baasaystaa xataa bilaha qaarkood baa la baasaystaa waata la yidhaahdo marka waxa weyaan yani la yidhaahdo bilaha qaarkood geela xerada lagama saaro waa nooc baasaysi ah carabtii gaaladiina waxay odhan jireen wakhtigay gaalada ahaayeen bisha shawaaloo kale lama guursado bay odhan jireen oo guurka shawaal la guursado soonfur khayr lagama helo kulaha yaa yacani waxyaalo badan oo baasaysiyaa jira marka baasaysi oo dhan waa in marka waxaan qofku iska saaraa haddii marka ay ku dhacdo inuu qalbigiisa baasaysi ku soo dhaco yacni marka ha yidhaahdo allaahumma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha khayruka walaa xawla walaa quwata ilaa bik sidaa waa inuu yidhahdo arrinkiina waa inuu ku socdaa baasaysiga dembiga uu ka xambaaranayaana waxay noqonaysaa waa ta markaa baajisa ama wax ku kicisa inama adiyaratu maa amdaaka aw raddak ya laakiin baasaysiga haddii khawaatir ay tahay waswaasoo ku soo dhacday dabeedna tawakul uu ku daafaco dikrigana yidhaahdo arrinkiina ku tallaabsado ku socdaa aanu u baaqan waxba yeeli mayso khawaatirtaana loo qaban maayo waayo ummatu muxamed waxyaalaha xadiisu nafsigaa waa laga cafiyey waa laga dhaafa in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal yani waxay noqonaysaa waxaan markaa loo qabanayn ayay noqonaysa laakiin isagoo dee markaa werwersan oo aad u baqaayo naxnaxayo isle tolo maxaa maanta kugu dhici doona oo baqdintiisi iyo argagixiisu fara badan yahay hadduu markaa qaliq ah ya hadduu markaa arrinka ku kaco aan niyadiisa ayna xasiloonayn filanaya uun musiibada ku dhacda xaalka noocaasa waxa weye nasiib diyaaradii ka miduu ku jiraa ya oo yacni xaggii markaa daata ahaan iyo ficil ahaan yaanu ka celinbe dee xaggii markaa tawakulkii baad mooddaa inuu markaa daciifay marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen hadduu isagoo sidaa aad u baqaaya aad u werwersan arrinka ku tallaabsado filanaya filanayo un musiiba inay ku dhacdo xaalka noocaasa diyaaradii waxbuu kaga jiraa bay culamada qaarkood yidhahdeen Mm, saalim ma aha oo ma nabadgelayo markaas waa inuu waxaas markaa iska yani ka tuuraa niyada aan u aabayeen haddii marka waxaweye ay dhacdo in musiiba markaa haleeshaba waa inaan is odhan waxaad waxaa samaysay samayntaad waxaa samaysay ay u joojin weyday weeyaan waa inan is odhan waa inu dhahda min baabi itifaaq alqadar weeye qadarkunbaa waafaqay waxaan sababu ma ah sababu ma ah rabbigoodna tala saaranayey kuwa sifooyin kaale baa jannada xisaab iyo cadaab la'aan gelaya jacalana allaahu minhum cukaashatu bnu muxsan baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah allah waxaad ii baridaa mid ka mida kuwa inuu iga dhigo mid ka mida kuwa inuu iga dhigo allah ii bari markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ka mid baa tahay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu markii hore duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo uu duceeyey ilaahu mid ka mida ka dhig marka waxaa lagu xambaaraya labada riwaayo lagu kulminayaa ducadii laga dalbaday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sameeyey markii dambena inuu u sheegay inuu ka mid yahay kaannahu markii dambe u weydiiyey dabeedna marka uu leeyahay ducadii waa la aqbalo oo ka mid baa tahay markaasaa nin kalaa kacay oo wuxuu yidhi yaa rasuul allahi ilaahay ii bari inuu mid ka mida kuwa iga dhigo way isweydiiyaan culammadu ninkan labaad ma nin wuxuu ahaa munaafiqa mise nin muumina ah? bacdi baa yidhi waxaa laga yaabaa munaafiq inuu ahaa laakiin ta wejigaasi sax ma aha wejiga saxiixa ah waxa weeyaan inuu ninkani markaa muumin ahaa waayo asal saxaabada waxa u ah inay markaa ahluliimaan yihiin oo mu'miniin yihiin munaafiqiinta ku dhex jirtay saxaabadu waxay ahaayeen wax yar bay ahaayeen oo qaliila bay ahaayeen ta kale darabka noocan oo kale ah iyo himadda caynkan oo kaliya kama timaado ruux marka waxa munaafiq ah munaafiqu waxa uu samaynayo yacnii inuu is yidhaahdo ku qari nifaaqaaga dee waa mar waxa weeye isleeyay dadka ha ka hadhin laakiin nin keligii codkii uu sameeyey inuu isaguna ka labaad noqdo oo uu yidhahdo ilaahay anna ii bari hadduu markaa dalban waayona wuxuu garanayaa dee inaan markaa waxa weeye wax lagu sooca meesha ayna ool oo tuhmo lagu tuhmaa meesha ayna oolin marka kaasi waxa weye waa baciid marka qasad saxiixa iyo niyo eh, dhab ah inay ku soo baxday ayay markaa ku tusinaysaa daahir ku tahay sidaas aawadeed inuu muumin ahaabaa marka arjax ah laakiin tacyiinka magiciisa ma hayno ka labaad saxaabadu waxay ahaayeen shay haddii waxa weyaan yani markaa manqabaa cid loo sheego way sheegi jireen magiciisa si loo shaaciyo laakiin shaygu haddaanu manqabo ahayn sida badan way qarin jireen ya umay sheegi jirin riwaayada la soo wariyey waa jirtaa inuu sacd ibnu cubaada la odhan jiray laakiin riwaayadaas waa daciifa haddayba sugnaan lahaydna culammadu waxay yidhahdeen saxaabigii macruufka ahaaye sayidulkhasraj ahaa sayidulkhasraj ahaa lagu xambaari maayo waxaa lagu xambaarayaa mid kaloo magaciisu waafaqay inuu yahay hadduu sugnaan lahaa laakiin maba sugnee sanadku waa daciif sanadku waa daciif in sacd ibnu cubaada la odhan jiray ka labaad culamada qaar waxay yidhaahdeen laba sababood baa keensan karta insidaynu nebigu ugu jawaabo sabaqaka biha cukaasha mid waxay tahay inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu is yidhi waxa laga yaabaa in tasalsul ka yimaado mid waliba dalbado marka si aan markaa mid walba u dalban in sabaqaka biha cukaasha albaabkaasi loo xidho tasalsul si aan uga dhicin sabab labaad waa jirtaayoo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ninkani fadliga iyo maqaamaadka uu ku sugnaa iyo iimaanka yacni markaa cukaasha maqaamkaasoo kale aanu gaadhsiisnayn marka saas aawadeed nebigu kuma odhan adigu maqaamkaa ma joogtid ama markaa waxa weeye halkaa munaasib uma tihide wuxuu ihi sabaqaka biha cukaasha taasina waxay ka mid tahay min xusni khuluqihi akhlaaqda nebigu sala allahu aleyh wasalam siday u wanaagsanayd ayay markaa ku tusinaysaa ka mid tahay ee xadiiska siddeetanaad baabkana athaani waa xadiiska labaade can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ibnu cabbaas wuxuu ka soo wariyey muslim radia allaahu canhuma aydan noqoshaynu ku noqonnaye anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay kaana yaquulu uu ahaan jiray mid yidhaahda allaahumma allaahow laka aslamtu adaan kuu hoggaansamay wa bika aamantu adaan kuu rumeeyey wa calayka tawakkaltu adigoo quraan ku tala saartay wa ilayka anabtu xaggaagaan u soo noqday wa bika khaasamtu adiga aawadaabaan u dooday oo aan gaalada iyo marka ahlulbaatilka ula doodaayey allaahumma yaa allaahu allaahow innii anigu acuudu waan magan galay bicizatika cizadaada iyo khalabadaada iyo gacan sarrayntaadaan magan galay laa ilaaha ilaa ant mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane waxaan ka maganwaxaan kaa magan galay oo cizadaada ka magan galay an tudillanii inaad ilumisaan ka magan galay oo ilaahu ha ilumin antal xayu waxaad ad tahay adigu anta adigu allaahow alxayu kii noolaa nolosha dhammayska tiran ayaa tahay alqayuumu kii heeganka ahaa baa tahay ee wax waliba marka isagu markaa dabbarayey oo maamulayey oo cidna aan u baahnayn cid walibana ay u baahan tahay alladii kaasoo laa yamuutu aan dhimanayn waljinnu jinka iyo walinsu insiguna yamuutuuna waa dhimanayaan muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyahin bukhariiyo muslim baa isku waafaqay wa lafdu muslimin waa lafdigii muslim wakhtasarahu albukhaariyu bukhaarina xadiiskan wuxuu soo wariyey isagoo mukhtasara xadiiska waxaa laga qaadanayaa tawasul lagu tawasulaayo camalka saalixa lagu tawasulayo inuu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay u hoggaansamay inuu allah rumeeyey inuu allah tala saartay inuu xagga allah u noqday inuu allah marka waxa weeye u doodaayo diinkiisa iyo tawxiidkiisa daafacayey yacni kullu dalika waa acmaal nebiga ka dhacaysa calayhi salaatu wasalaam daahir iyo baatin ba leh waa camallo wanaagsan camalladaa wanaagsan maxaa loo sheegay ducada ka hor waxaa loo sheegay waa tawasul loogu tawasulayo baryada allah la baryayo ayaa lagu baryayaa arrin labaad waa ku sugan yahayoo yacni sifaadka ilaahayna in lagu tawasulaa waa ku sugan tahay allaahumma innii acuudu bicizatika laa ilaaha ilaa anta hadda maaragta inuu waxdaaniyada leeyahay inuu waxaweeye markaa cizada ilaahay inuu markaa magan geliyo cizaduna waa sifo sifaatka ilaahay ka mid ah in cizada ilaahay la magan galaa waxay la mid tahay in allah la magan galo waxay ka dhigan tahay allahu adaan ku magan galoo bicizatika cisadaadan kugu weydiisanayaa waan kugu baryayaa saasoo kaley ka dhigan tahay igu magangeli cizadaada ee tawasul sifaatka ilaahay lagu tawasulayaana waa ku sugantahay xadiiska allaahumada lagu celcelinayo lafteeda waxaa laga qaadanayaa asmaadii ilaahay oo allah lagu baryayo walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha intaasoo dhanba iyadoo allah loogu tawasulayo maxaa allah u weydiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan kaa magan galay ilaahayow an tudillanii inaad ilumisaan kaa magan galay marka hidaayada in ilaahay laga baryo ilaahayna laga magan galo baadida iyo baadiyeynta in allah laga magan galaa laga qaadanayaa hidaayada in ilaahay ka barinaana waa ducada ugu badan ihdina asiraata almustaqiim ragcad kasta maxaan ku akhrinaa ilaah u nagu hanuuni tubta toosan waddada toosan allah u nagu hanuuni hadda maaragta in waxa weeye marka ilaahay hidaaye laga baryo qofku wuxuu u baahan yahay ilbiriqsi kasta oo u baahan yihi waayo masale kastaba hidaaya u baahan tahay masale kasta dalaal baa uu qofka ka dhici karaa maaha dalaalku markaa diinka uu ka noqdo keliya ma aha masale sharciga inaad ka lunto ka ambato waa nooc dalaal ah nebigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisi maxaa ka mid ahaa uu qiyaamu leylka uu akhrin jiray ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaqi innaka tahdii man tashaa'u ilaa siraatin mustaqiim ilahu igu hanuuni waxa la ysku khilaafay sida xaqa igu hanuuniya i waafaji yaa saas aawadeed yacni cuntada iyo cabbitaanka qofku wuxuu u baahan yahay wakhtiyo gaar ah laakiin hidaayada wuxuu u baahan yahay fi kulli laxda ilbidhiqsi kasta hidaayuu u baahan yahay mas'ale kasta hidaayu uga baahan yahay in ilaahay ka hanuuniyo haddii hidaayada lagu duceeyo dadka qaarkood waxa dhacdaa haddii lagu yidhahdo ilaahay ha ku hanuuniyo ya yani miyaan lunsanay buu kuleeyi miyaan lunsanay lunsanaanta wuxuu moodayaa uun dee markaysaga inay gaalnimada un tahay maaha saas ya yani carabtu markaysaga iyagoo isku xanaaqay hadduu hadaaka allah ku yidhaahdo ya wuxuu leeya aamiin hadda way isu cadhaysan yihiin waa ka taagantayba haddana hadaaka allah hadduu ku yidhahdo aamiin buu leeyihi waayo wuxuu garanayaa hidaayadii inuu wakhti walba u baahan yahay hidaayaduna dan isaga inay u tahay masale kastaana hidaayay u baahan tahay iyo sida xaqa in lagu hanuuno ayay u baahan tahay marka allah in aad looga baryo hidaayada aad loo weydiisto ayaa laga qaadanayaa ducadanna ay ducaa markaa tahay yani aad iyo aad u fiican waxaanu baabka u keenay laka aslamtu wa bika aamantu wa calayka ayaa markaa loogu keenay oo baabka loogu soo arooriyey marka in lagu ducaysto ayaa laga qaadanayaa wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk